الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قاعدتين وقدا بيسايا كساب صنايد إن عادتي عرفك الله نغنى أيو xukunkii sharcigu aanu u yeelin wax taxdiida aanu u yeelin in loo noqonayo curfigiiyo caadada masaa'il badan buu sheikhu inoo tusaaleeyey raximahu llahu raxmatan waasica masaa-isha muhimkee uu tusaaleeyena waxaa ka mid a aynaan sheegin masalada uu sheikhu sheegaayo cuquuddu waxay ku guntamaan hadday bayc tahay iyo hadday wax kale tahayba wax kastoo ku tusinaya hadday odhaah tahay iyo hadday ficil tahay mid walba oo sheikhu wuxuu yidhi wuxu uhi wakadalika ishtarata allahu warasuuluhu fii cuquudi almucaawadaati wa cuquudi atabarucaati alridaa bayna aطarafayni walam yashtarid lidalika alcaqdi lafda mucayana فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود إلهي رسولكيس waxay u shartiyeen cuquuddu hadday tahay mucaawadaad wax la isku doorsanayo la isku bedelanaayo iyo hadday tahay cuquuddu tabarucaad ay tahay wax la bixinaayo ama la waqfaayo ama la hibaynaayo raalli ahaansho labada taraf isaga raalli yihiin umana shartin caqdigaas lafdi gaara oo mucayana uma shartin marka odhaah kasta iyo ficil kasta oo ku tusinaya caqdiga iyo raalli ahaanshaha la ysaga raalli yahay ku tusinaya maqsuudku waa ku xasilaya walihaada qaala alculamaa'u wa tancaqidu alcuquudu bikulli maa dalla calayha min qawlin aw ficlin saas aawadeed baa culammada muxaqiqiinta ay yidhaahdeen cuquuddu waxay ku guntamaan wax kastoo ku tusinaya hadday odhaah tahay iyo hadday ficil tahay mid walba kollay ahlucilmiga qaarkooda u shartinaya waa jiraan siiqo iyo odhaah mucayana cuquud badan laakiin bacdu ahli cilmi sheikhu markuu yidhaha alculamaa wuxuu u jeedaa min baabi itlaaqi alcumuum wa iraadati alkhusuus waxay yidhaahdeen cuquuddu waxay ku guntamayaan wax kastoo ku tusinaya hadday odhaah tahay iyo hadday ficil tahay mid walba odhaahdu waa sida siiqada ficilkuna waa sida mucaataadka mucaadaadku waa maxay labadii shay ee la isku doorsanayey ee laysku iibsanayey in laysweydaarsado iyadoo iib looga jeedo mucaadaad baa la yidhaahdaa waa laysu isu dhiibayaa waa la fuqahada qaarkood masaladaa waa cidhiidhiyaan oo waxay yidhaahdaan waxa la iibsanaayo waxa shartiya ilaaba ilaa siiqa in lagu dhawaaqo qabuul iyo iijaab haddaan siiqada qabuulka iyo ijaabka lagu dhawaaqinna oo intaasaan kaa siiyey iyo waan kaa siistay ama waa aqbalay haddaan labadaa eray la odhan baycu ma asixin bay yidhahdeen saas aawadee waxaa la soo raraa wadaad magaaladan aynu joogno dukaan furtay beri dabeedna mas'aladaasuu ku arkay kutubulfiqhi lishaaficiya in qabuulkii iijaabka lagu dhawaaqa inay sharti tahay daba shaygii walba wuxuu odhan jiray waan kaa siiyey waan kaa siistay dheh dadkiina saasay isu daba joogaan xaraj iyo dhib baa ku jira ruuxii kastaba marka lagu dhawaaqoo la yidhaahdo intaasaan kaa siiyey intaasaan kaa siistay intaasaan kaa siiyey intaasaan kaa siistay yacni markaa dhib badan baa ku sugan yusriga shareecadana waxaa waafaqsan qowlka odhanaya yacni mucaataadkii way ku ansaxaysaa oo yidhahdo waxaa iga iibi ama shayga maxaad siisaa intaasaan siiya ma hadlin wuu soo u isbaadhay lacagtii buu dhigay kii kalena waa u soo saaro waa u dhiibay in la yidhaahdo ha dhaqaaqin waa in erayga ku dhawaaqnaa iyaga laftoodina waa ku dhibaatoonayaan cusri badanna waa ku jiraan qaar badan baabaan yeelayn ba odhanaya in lagu dhawaaqo maalaabtaad ka soo ceshanoo la dagaalamay war lacagtii suma haysatid maxaad nagu leedahay qaar baa laga yaabaa inay laba dagaalamaan marka almuhim odhah kasta iyo ficil kasta oo ku tusinaysa caqdiga maqsuudkii waa ku xasilaya shardina maaha siiqa mucayana waayo baycu waa tabaadulka la kala beddelanaayo waxaana la rabaa taraadigii in la helo oo waa inoo iman doonaa qaacida ayaa inoo soo socota ku saabsan taraadi in la shardinayo waynu sii jilcin doonaa in sha allah marka nusuustu waxay sheegtay taraadi inama albaycu can taraadin axaadiistana saasaa ku soo aroortay aayaadkana saasaa ku soo aroortay taraadigaynu aayaadkuna sheegay ilaa an takuna tijaaratan can taraadi minkum marka waxa weeye labadii daraf waa inay isaga raalli yihiin wax raalli ahaanshahoodii ku tusiya waa in la helaa waxa raalli ahaanshaha labada taraf inay isaga raalli yihiin ku tusinayaana ma aha oo keliya odhaahda ee ficilka laftiisu waa ku tusinaya sheekhu wuxuu uhi raximahullah walaakinahum istasnaw minha bacda masaa'ila ishtaratuu licaqdiha alqawla likhatariha mislu nikaax ha yeeshee culammadu masaa'isha qaar bay ka reebeen oo ka istisnoodeen qaacidada oo ay u shardiyeen in lagu dhawaaqoo lagu hadlo khatarta ay leedahay daraaddeed bay masaa-isha uga istisnoodeen oo u adkeeyeen waa sida guurkaoo kale guurka ilaaba ilaa waa in markaa lagu hadlaayo siiqadii lala yimaadaa qabuul iyo iijaab waata kale guurkii waxaa loo shardinayaa sixada u iyo markhaatiyaal markhaatiyadiina wax aday ka markhaati kacaan bay u baahan yihiin marka qabuul iyo iijaab baa lala yimaadaa qaaluu laabudda fiihi min iijaabin wa qabuulin bilqowl oo waxay yidhahdeen waxa lagama maarmaana in siiqada iijaabkiiyo qabuulka la helaa lagama maarmaana wakadalika atalaaqu laa yaqacu ila billafdi aw ilkitaaba saasoo kalenuu talaaqu ahaaday oo kuma dhacayo talaaqu ama odhaah ama qoraal yacni ficil kuma dhacayo sheekhu wuxu uhi raximahu ullah alqaacidatu alcaashira qaacidada tobnaad ayaa halkana lagaga hadlaya ama lagu baxsinaya albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara fii jamiici alxuquuqi waddacaawi ama waddacaawa waddacaawi iyo waddacaawa mid walba waa la odhan karaa bayinadu iyo caddayntu waxay saaran tahay mudduciga ka wax sheeganaya walyamiinu calaa man ankara dhaartuna waxay saaran tahay ka dafira ayay markaas saaran tahay oo wixii loo sheeganayay inkira bayinana u waayey iyo caddayn kii sheeganayay dhaar baa saaran isagana mudda calayga fii jamiici alxuquuqi xuquuqda dhammaantood bayinada waxaa laga rabaa mudduciga dhaartana waxaa laga rabaa ka inkira ayaa laga rabaa waxa loo sheeganaya ka dafira ayaa laga rabaa dhaarta inuu dhaar isku beri yeero fii jamiici alxuquuqi xuquuqda dhammaantood waaddacaawaa iyo sheegashooyinka dhammaantood wa naxwiha iyo ashyaada la midka qaacidada uu halkan sheikhu inoogu sheegayaa waa qaacido xadiis nebi ku soo aroortay oo ku timi xadiiska bayhaqi uu ku soo wariyey sunankiisa sunan sunalkubraa asalka xadiiskuna uu ku jiro saxiixaynka lafdiga bayhaqina uu yahay albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara sheikhuna waxau yidhi bayhaqi wuxuu ku soo wariyey sanad saxiixa alxaafid ibnu xajar alcasqalaani ayaa ku sheegay buluuqulmaraamka inuu sanad saxiixa bayhaqi ku soo wariyey fatxulbaariga oo sharxu saxiixi albukhaarina wuxuu ku sheegay inuu bayhaqi ku soo wariyey sanad xasana nawowi laftiisuna wuxuu ku sheegay arbaciinka inuu bayhaqi ku soo wariyey sanad xasana marka ra'yiga ibnu xajar ee uu buluuqa ku yidhi oo uu shiikhuna mutaabiceeyey oo u raacay iyo ra'yigiisa kale uu fatxiga ku yidhi waa iskhilaafsan yihiin marka inuu masalada ku taraduday xadiidku maxasan baa sanadkiisu mise waa saxiix baa lagu xambaaraya asalka xadiidkuna wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim lafdiga bukhaariyo muslimna waxay sheegayaan low yucطa annaasu bidacwaahum laddaca naasu dima'a rijaali amwaalahum walaakina alyamiina cala almuddaca calayh bukhaari iyo muslim saasuu ugu soo arooray allaahuma ilaa lafdiga bukhaari markuu inta hore sheegay ayuu ibnu cabbaas marka dambe odhanaya waa raawiga xadiidka soo warinaye qaala annabiyu sala allahu alayh wasalam walakina alyamiina cala almuddacaa calayh muslimna isagoo xidhiidhsan buu ku soo arooray marka idan lafdigiisu bukhaari iyo muslim labadaba wuxuu ku yahay sidaa aynu sheegnay sida laakiin muxaqiqu odhanaayo lafdiga muslim baa ahaaday sidaas oo ka ixtiraazaya ama ka saaraya lafdiga bukhaari yacni fii nadar nadar baa ku sugan bayhaqi wuxuu soo wariyey isaguo albayinatu cala almuddaci ziyaadadaasuu ku daray alyamiinu cala almuddaca calayhina wuxuu ku bedelay walyamiinu calaa man ankara ama cala almunkiri lafdiga laakiin bay hagga ay ugu taallaa waa calaa man ankara laakiin cala almunkirina waa la macno qaacidadan waxay culammadu sheegeen inay tahay qaacido lagu ijmaacsan yahay oo ahlucilmigu isku waafaqsan yihiin waana sida mu'allifka laftiisu u tilmaamay culammadu inay isku waafaqsan yihiin qaacidadan culammadaa se hore u tilmaantay ijmaacaas oo u soo naqlisay waxaa ka mid a ah ibnu mundir raximahu llah oo waxa waxau yidhi oo ajmaca ahlu lcilmi calaa ana albayinata cala المدعي walyamiina cala المدعى calayh marka asalkani waa asal mansuus ah oo axaadiista saxiixa haabitkaana ku soo aroortay ahlu cilmiguna ay ku ijmaaceen oo isku waafaqsan yihiin saas aawoodee waxyaalaha la ysku qabto qaacidada caynkaasa ayaa loo raacayaa sida loo kala xukumayo qaacidadaasa loo raacay calaa man ankarana in looga jeedo muddac calayhiga waxaa caddaynaya riwaayada saxiixaynka walaakina alyamiina cala almuddacaa calayh waxaa kaloo caddaynaya dabaraani laftiisa ayaa wuxuu u soo wariyey albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala almuddacaa calayh xaafid ibnu xajarna wuxuu ku soo aroorinaya fatxulbaariga waanu ka aamusay qaacidadiisuna waxay tahay aasaarta iyo axaadiista uu sharaxa bukhaari ku soo arooriyo hadduu ka aamuso aqalu laxwaal waa inay xasanatu lisnaad agtiisa ka tahay haadihi sida muqadimada kitaabkiisaba uu ku sheegay haddaba mudduci keebaa la yidhahdaa mudda calayhigina keebaa la yidhahdaa mudduci waxaa la yidhaahdaa oo culammadu ay yidhaahdeen almuddaci man yukhaalifu qowluhu aldaahira waalmuddaca calayhi bikhilaafi tacaariif kala duwan bay culammadu ku tacriifiyaan mudduciga iyo muddaca calayhiga waxaase mashhuur oo caana ah, mudducigu inuu yahay kuu hadalkiisu khilaafayo daahirulxaalka yacni siduu sheeganayo iyo sida xaaladda ka muuqataa nawcan maa waa isweydaarsan yihiin kaas waxaa la yidhaahdaa daahirulxaalka uu sheegashadiisu khilaafsan tahay iyo hadalkiisu mudduci baa la yidhahdaa kaanuu hadalkiisu daahirulxaalka aanu khilaafsanayna waafaqsan yahayna muddac calayhi baa la yidhahdaa maxaa looga jeedaa daahirulxaal masalan ruux baa alaabo uu haysto mid kale intuu yimi uu ku qabsado markaasuu yidhi anigaa leh ruuxani hadduu alaabadan haysto una sheeganayo isagu inuu haysto daahirulxaalku wuxuu u eg yahay alaabadu haysto inuu isagu leeyahay baa muuqaalka xaaladdu u egta ninkan iska soconaya ee yidhi waxaad haysato marka anigaa leh ama qamiiskaad gashantay anigaa leh warkiisu iyo hadalka uu sheeganaya daahirulxaalkii waa khilaafsan yahay oo ruuxuna xaaladda muuqataa markaa ayidaysa oo waafaqaysa sheegashadiisa ruuxna xaaladda muuqata ayaa khilaafaysa oo ka hor imanaysa sheegashadiisa marka kaa sheegashadiisa ay khilaafsan tahay xaaladda muuqataa ee sida soo degdegaysa ay tahay waxaanu lahayn inuu sheeganaayo haddaanu caddaysanin kaasaa waxaa la yidhahdaa mudduci ayaa la yidhahdaa mudda calayhina waxaa la odhanayaa kaa xaaladdu ayidayso oo gacanku haynta ayaaba markaa waxay waafaqsan tahay inuu isagu leeyahay marka labada jaanib jaanib baa xoog badan jaanibna waa adcaf labada dhinac ee wax isu sheeganaya midna waa taag daran yahay midna waa xoog roon yahay gacan ku hayntan baa u yeeshay xoog sheegashadii waafaqsan tahay oo labadaasi israaceen kan kale muducigaana inaanu wixii gacanna ku haynin jaanibkiisii waa daciifisay sidaas aawadee isaga waxaa laga rabaa bayina laga rabaa tacriifka caanka ahi ee mudduciya muddo calayhi lagu tacriifinaya waa saas bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen mudduci waxaa la yidhaahdaa ka hadduu aamuso layska daynayo aan cidi qabsanayn oo mudducigii hadduu aamuso halkaa iska maro cidi ma qabsanayso waayo cid waxba kama hayo gartu isagay dabasaxod u ahay hadduu yidhahdo waxbaan sheeganaya ii soo fadhiisana waa in la garmariyaa hadduu iska liqo iska dhaqaaqana lama odhanaayo ilaaba ilaa naga garbax kaa mudduci baa la yidhahdaa hadduu aamuso waa layska yska daynaya isagu inuu wax qabsado mooyaane isaga la qabsan maayo muddo calayguna waxa weeye waa ka hadduu aamuso aan la daynaynin oo laga hadhay war naga garbaxo na garmari ha naga dhaqaaqin oo ha naga aamusinin saasaa lagu odhanaya marka kaana muddaa calayhi baa la yidhahdaa labadaa tacriif bay culammadu sheegeen markaas tacriifka sii caansanna waa tacriifka hore marka almuhim labadii geesood maadaama aynu tilmaannay geesna inuu yahay mid xoog badan labada jaanib jaanibna uu yahay adcaf jaanibkii xoogga badnaa waxa la yidhi isaga dhaar isku beriyeel jaanibkii a daciifka ahaa ee taagta darraana waxa la yidhi adigu wax cad keenso oo bayinada geestii xoogga badnayd waxa la mariyey dhinaca taagta daran tii waxa weeye daciifka ahaydna ee sahlanaydna waxa la mariyey jaanibka xoogga badan si ay isu dheeli tiraan yacni addaciifu lilqawiy waalqawiyu lidaciif in la markhaatiyaal keenso waa xoog badan tahay oo waa adag tahay waayo markhaatiyada cusri baa ku jira waxa markhaatiyaal uga qaateeni furaana dee waa shay adag marka maadaama dhinaciisu daciif yahay shaygii adkaa baa loo diray kii kalena waxaa loo diray shaygii sahlanaa oo in la yidhaahdo dhaaro dhaartu inay weyntahay waa jirtaa laakiin ruuxu dee markhaatiyaal keenso iyo dhaaro labada waxaa usii sahlan yacni dhaarta isaga ku xidhan waayo markhaatiyadu cid kale ay kaga xidhan yihiin laakiin dhaartu isagay ku xidhanta ama ha ahaado midaan ilaahay ka baqayn oo dee odhanaya nin eh, walla igu hela igu garwaa ama ha ahaado mid waxa weeye ilaahay ka baqaaya oo markuu og yahay waxaan inuu isagu leeyahay oo ruuxani aanu lahayn oo runtaa uu isku og yahay dhaarta ku maraay marka almuhim qaacidada caynkaasa waa albayinatu cala almuddaci waalyamiinu cala almuddaca calayh ama walyamiinu calaa man ankara waa isla macnaa loo jeedaaye waa qaacidada aqlabiga wey laakiin waxaa dhici kartaa dhaartii marmarka qaarkood inay xagga kala timaado oo masaa'il laga istisnoodaa jirta masaa'ishaa waxaa ka mid a lawskoo kale oo waxa dhiigga ku saabsan marka cid tuhma ay jirto oo cadaawad daahir wax la midi ay jiraan oo colaad ciddaa ka dhaxaysay ay jirto ama qaraa'in iyo ashyaa oo xoojiyo la hayo ayaa waxa dhacday ruux baa la helay nin la dilay ciddaa laga ag helayna waa cid colaadii ay ka dhexayn jirtay qoladan dannigu wuxuu qaalib yeelayaa inay iyagu dileen laws baa imanaya cadaawa daahir oo kalea jirta ama markhaatiyaal aanu sharcigu asixinaynin baa wax furay dumarka iyo carruurta iyo kama markhaati galaan yacni markaa dhiigaga dumar iyo carruur baa waxay fureen ninkaa hebel baa dilay annaga arkaynay markhaatigoodii sharcan yaan la aqbalin oo xukunkii lagu dhisin ha yeeshee tuhmadii bay sii xoojinayaan oo tuhmo xoog noqonayaan maadaama marka iyagu ay binixiyeen cidda hebel dishay inay tahay hebel hebel inay tahay masaladii markaa waxay noqotay laws konton dhaarley bay noqonaysa tii kontonka dhaarood laga dhaaran jiray ama lagu dhaaran jiray noqonaysa lows haddaynay masaladu ahayn aynay nooca ahayn hal dhaar baa dhiiggii la yskaga bari yeelaa laakiin markay lows noqotay oo cadaawad daahiro oo kalaa jirta dabeedna maydkan agtoodaa laga helay xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa in konton dhaarood lagu dhaarto inay iyagu dileen oo weliba cid ay suuragal tahay inuu dilku ka dhacay ay ku sheegtaan iyaguna waxay iskaga beri yeelayaan hadday qoladaasi ku dhaaran weydo konton dhaarood marka masaladaa ku saabsan lawska oo kale waa mas'alatu lqasaama masalada la yidhaahdee dhaarta waxaa lagu hormariyaa jaanibka mudducigaa lagu hormariyaa waa mustasnan daliil baa ka reebay hadday iyagu nukuul ka sameeyaanna qolada kalea markaa la odhanayaa dhaarta konton dhaarood taas waa mid waxyaalaha kale laga reebayo waxaa ka mid a ah masalada nukuulka ruux baa wax sheegtay cid buu u sheegtay bayinuu waaye cidduu u sheegtaa la yidhi u dhaaro dhaartii buu iska taagay dhaartii waxay ku noqonaysaa markaana mudduciga taasina mustasna waxay ka tahay walyamiinu calaa man ankara ama walyamiinu cala almuddaca calayh waa mas'alo laga reebayo waa masalatu nukuul masalada mutadaaciyaanka ku saabsan laftooda istisnaageed iyadoo daahir ma aha oo masaa-isha qaarkood baa waxaa dhici kartaa labada ruux mid waliba inuu mudduci yahay mid walibana muddaca calayh yahay waa suuragal marka masalada noocaas oo kale ah markan leeyahay taxaalafaa ay culammada qaarkood marka ay cabirayaan suwarka qaarkood mid waliba waa dhaaranaya laleeyahay dee wuxuu ku dhaaranayaa biictibaar inuu muddaca calayhi yahay marka gees laga ego taas yadaaba ku dhaaranaya marka taas calaa kulli xaal iyadu marka inay mustaslan tahay ma cadda marka qaacidada akhlabigaahi waa sidaa marka waxa weeye yacni markaa xadiidku ku soo arooray waana siday culammadu ku kulmeen masaa'il haba ka reebaane aan badnayne laakiin sidaasay markaa min xaysu aljumla ay culammadu ku ijmacsan yihin haddaba masalada bayinada ku saabsan ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo bayinadu inay tahay markhaatiyada markhaatiyadaasoo abwaabta marba la joogo nisaabkeedu intuu yahay isku khilaafays min baabin ilaa baab oo mar waxay noqotaa markhaatiyadu laba markhaati oo rag ah mar waxay noqotaa nin iyo laba dumara mar waxay noqotaa saddex nin mar waxay noqotaa gabadh ku mar waa ka badataaba marka waxa weeye saddex nin oo dee waxaabay noqotaa afar markaa nin bay noqotaa nisaabku waxay ku kala duwan tahay abwaabta marba la joogo zinadii oo kale markhaatigeedu waa afar nin ashahaada cala aliflaas inuu ninkii kacay oo muflis noqday oo uu faqiiray nin qani ahaan jiray nisaabka markhaatigeedu waa saddex nin xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiidi qabiisa ayaa sheegaya alaaatu min dawi lxija saddex caqli u saaxiibaa ka markhaati kacay in hebel ninka la yidhaahdo faaqa ama dhibaata haleeshay oo baahi haleeshay qadfigii laba nin baa ka markhaati kacaya xoolihii waxa kaloo ka markhaati kacaya ama wixii almaqsuudu minhu lmaalu maalun looga jeeday walow dhiigbaha ku saabsanaayo calaa ra'yi bacdi ahlicilmiya waxaa ka markhaati kacaya nin iyo laba dumara fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa marka ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan wuxuu hadduu dhiigba ku saabsan yahay aslanba dumar ma soo geli karo markhaatigooda dumarba ma soo geli karo laakiin ahlucilmiga qaarkood way kala saarayaan sida shaaficiyadoo kale oo waxay leeyihiin war dhiiggu ma ahaayay wax qisaasi ka imanayso oo in qofka qofka loo dila ay ka imanayso ahaayey mise ahaa waxa looga gol leeyahay ee meesha laga qodayaa inay tahay xoola uun ee wax kalaba ayna ahayn oo qisaasi ayna kaba iman karin haddii waxa markaa meesha ka imanaya qisaas tahay qawlan waaxidan dumar ma soo geli karo qawlan waaxidan dumar ma soo geli karo waa la isla haddii laakiin waxa meesha looga gol leeyahay dhiigbaha ku saabsanaatee xoola uun ay tahay in la helo oo mabcuun la qaato ee qisaasiba ayna ka iman karin sida maxay inanka yaree sabiga ah ayaa hebel dilay ama yacni markaa kama buu hebel ku dhintayoo kama aasna hebel baa lahaa baabkii hadduu mar baabulkhata' noqday ila jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan sabiga iyo majnuunka ficilkoodu camdusabiyi waalmajnuuni khata'un cinda aljumhuuri sabigu wuxuu u qasdee u camdiyaa khata' bay ka dhigantay ruuxa waalanna wuxuu camdiga u sameeyaa khata' bay ka dhiganta jamaahiiru ahlicilmi saasay qabaan marka la yhaha jamaahiirtaa qabaa waxaa laga fahmayaa bacdi aan qabin inay jiraane yacni kuwa aan markaa khata' ka qabin maxay odhanayaan kuwa aan khata' ka qabin waxay leeyihiin camdusabiyi waalmajnuuni camdun ka sabiga ah camdigiisa iyo badrheerhkiisu iyo ka waalan badrheerhkiisu badrheer weeyi sida saxiixi waa sida jumhuurka haddaba samaratulkhilaafku muxuu yahay labada qol maxaa udhexeeya samaratulkhilaafku wuxuu yahay hadduu wuxuu dil ku saabsan yahay oo camdi iyo khata' laysugu qabto sabiga iyo majnuunka camdigoodu ma camdi baa mise camdigoodu waa khata' xagga maalkaa farqiga ku dhexeeya waa haddii la yidhaahdo ka waalan iyo ka markaa sabigaa camdigoodu waa camdi waxay noqonaysaa diyada caaqilada laguma lehe xoolihiisaa lagu leeyihi hadduu xoolo leeyahay xoolihiisaa laga bixinaya laakiin mid caaqilada ku waajibtay ma aha sabiguna hadduu xoolo leeyahay xoolihiisaa laga bixinaya isagay ku waajibtay oo ku qadooday laakiin caaqilada marka hore kuma waajibin waa haddii la yidhahda waa camdi camdigoodu waa camdi hadii la haddii la yidhahdo camdigoodu waa khata waxaa la odhanayaa akhniyaba ha ahaadaan kan sabiga ah iyo kan majnuunkii qaar akhaniye oo tujaaraba ha ahaadaanoo xoolo badan leh ee dilkii ka dhacay camdigana iyagu ay u sameeyeen mar haddii ficilkooda aanu muctabara ahayn mukallafna aynay ahayn camdigooda khata' bay ka dhigan tahay caaqilada marka horeba lagu leeyahy iyaga lowma leh khilaafku taasay noqonays almuhim waxay culammada shaaficiyadu leeyihiin iyo culamo kaleba haddii dilkii waxa looga jeedaa oo meesha laga qodaya ay tahay un magun in laga qaato ee qisaasi marnaba aynay ka imanayn oo in marnaba sabi la qisaasaa ma suuragal aha abadan majnuun fii xaali junuunihi wuxuu ku sameeyey markuu waalaa in lagu qisaasaana ma suuragal aha walow haba markaa miirsado markii arrinku dhacay dabadeed ficilkaa markuu samaynayay hadduu waalaa in la qisaasaa ma suuragal aha waase dhici kartaa masale kale yaynay kaaga qaldamine isagoo miyir qaboo caaqilah hadduu wax dilo oo barheedh u dilo oo u dabeed bacda daalik waasho isagoo waalan baa la qisaasanaya ha la waayo ruuxani isagoo caaqiloo caqlile buu wax dilay oo camdi u dilay shuruuddii waa dhammaystiran tahay ama ha waasho ama yaanu waalana waa la qisaasanaya hadday cafiyaan waa halkeeda laakiin fii xaali junuunihi wuxuu dilo markuu waalaa wuxuu dilo walow markuu dilay dabadeed haba miyirsadee in la dilaa ma suuragal aha abadan oo qisaas wax la yidhahdaa ma imanaysee waxay noqonaysaa uun diyo markaa suuradu markay noocaa tahay oo ay tahay xoola un meesha in laga qodaayo dumarkii waa ka markhaati gelayaan bay leeyihiin almaqsuudu minhu lmaalu oo ninkii iyo labadii dumar ahayd sida xoolaha ay uga markhaati gelayaan ayaa ninka iyo labada dumari yacni markaa dilkaa diyada uun laga qaadanaya aan qisaasi ka iman karin ay uga markhaati gelayaan almuhim bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan bayinadu waa markhaatiyada laakiin culammada qaarkood waxay sheegeen sheekha kitaabka qorayna uu marayaa bayinadu inay ka guda ballaadhan tahay markhaatiyada alcallaamatu ibnu lqayim waxa uu ku yidhahdaa kitaabkiisa leh alturuq alxukmiya albayina in loo qaato inay tahay markhaatiyadun u arrin qalad ah dad fara badan baa waxay moodaan bayinada in markhaatiyadun la yidhaahdo sax ma aha buu yihi markaa warkaasi ibnulqayim bayinada waxaa la yidhaha kullu maa yubayinu alxaq wax kastoo xaqa caddaynaayaa bayina la yidhahdaa waxaa xaqa caddaynaya mar waxay noqonayaan markhaatiyada calaa ikhtilaafin ee eh, yacni marka ansibaa'iha iyadoo nisaabadeedu iskhilaafsan yihiin mar waxay noqonayaan yacni markaa lug markhaati iyo lug dhaara ashyaadii amwaasha ku saabsanayd qadaa biyamiinin wa shaahid xadiiskii ibnu cabbaas ee muslim saxiixa kusoo wariyey mar waxay noqonayaan qaraa'in iyo amaaraad cad ku tusinaya in ruuxan waxaasi u sugnaadeen oo qaraa'inta in wax lagu xukumi karo ayuu shiikhu adillo badan u keenay adilo badan ayuu u keenay wuxuu keenay xadiidkii markaa sheegayay iituunii bisikiini ashuquhu baynakuma laba dumara oo laba ilmood kala sitaa ayaa bahal soo cararayoo labadii ilmood midkood buu cunay oo qaatay kii soo hadhay isku qabsadeen na kaagii buu qaatay iyo iyo maya markaysaa kaagii buu qaatay daawuud bay isula yimaadeen haddana waa ka yimaadeen oo sulaymaan bay isula yimaadeen sulaymaan calayhi asalaatu wassalaam wuxuu ku kala xukumay qaraa'in amaaraad wax markhaatiyaala oo labadan dumare la joogay ma jiro haddana waxa weeye waa masaladii mutadaaciyaanka weeye waa mutadaaciyataan labada mid waliba mudduci weeye mid walibana waa muddaca calayh gacan ku hayntii midi ma leh mid waliba gees bay ka laalaadaa waxay leedahay anigaa leh iyo may anigaa leh maadaama ay sidaas tahay waa laba mudduci bay kala yihiin laba muddaca calayhina waa yihiin sulaymaan markay isula yimaadeen sulaymaan wuxuu ku yidhi middi ii keena aan idin kala jeexee mid walba jeex baan siinaya middi ii keena aan laba nisiyoo isla eg idinku kala jeexa middi ii keena tii yarayd baa waxay tidhi waxba ha kala jeexina yada sii waa inankeedii weeyaan tii kale waa iska aamusa halkaa wuxuu ka gartay tani inay caatifadii hooyanimo ku hadlayso oo ay isili haddaad weyday ilmahan dee waxa weeye ha iska noolaado raxmaddii hooyanimo halkaa ka garta oo taa tidhi ha kala jeexina yada sii inay tahay tii dhashay ayuu gartay markaasu iyadii u xukumay xadiiskaasina saxiixu ku soo arooray waxaana culammadu yidhahdaan sharcun man qablana sharcun lana idaa lam yaji fii sharcina maa yukhaalifu ciddii inaga horraysay sharcigoodu innagana sharci buu inoo yahay haddii sharcigeenna aynay ku iman wax ka hor imanaya masaa'il badan oo kalena waa soo arooriyey qisadii in kaana khamiisuu qudda min qubulin fii suurati yuusuf qisadaa lafteeda waa soo qaatay waayo qaraa'in iyo amaaraad baa lagu kala xukuma yuusuf iyo gabadhii amaaraad baa lagu kala xukuma oo qamiiska marka ma xagga hore laga jeex mise xagga dambe laga jeex gabadhii waxay tidhi isagaa i doonaayey oo i khasbaayey yuusufna waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam hiya raawadatnii can nafsi iyadaa i doontay waxaa markaa lagu kala xukumay qamiisku haddii xagga hore laga jeexayna uu xagga hore ka jeexan yahayna isagaa daalib ahaayoo wax doonaayey iyadaa mudaaficad ahayd oo iska daafacaysay markaa iyadaa run sheegaysa hadduu xagga dambe ka jeexan yahayna isagu matluub buu ahaa iyaduna daalibay ahayd marka isaga run sheegayay taasi ka mid bay waxaa ka mid a ah qiso kaleoo yuusuf ku saabsan oo markay qamiiskii dhiigga soo marmariyeen ikhwatu yuusuf oo yacquub ay u keeneen amaaradda wuxuu ku gartay siday culammada mufasiriintu marka ay caddeeyeen oo ay sheegeen wuxuu ku gartay qamiisku inuu yahay qamiis saalima oo aan jeexjeex iyo dildillaac iyo miciye iyo waxba lahayn taasuu wuxuu ku gartay inaynan run sheegin qamiisku inuu yahay qamiis laga bixiyey ee qamiis isagoo uu yuusuf sito markaa miduu bahal cunay inaanu ahayn waayo calaamaad buu dee iska yeelanayaa qamiisku markaa meelo dilaaca iyo meelo miciyihii markaa darooriyeen iyo ashyaabaa markaysa markaa ka muuqan karta taasna waa ka mid waxyaaluu soo arooriyey waxaa ka mid a ah axaadiis kale ayuu keenay calaa kulli xaal mawduuca waa ku dheeraanayaa waxaanu tilmaamayaa qaraa amaaraadka caddaynaya ruuxan isagu inuu xaq leeyahay in wax lagu xukumo sharcigana ay asal ku leedahay marka bayinada waxaa la yidhahdaa kullu maa yubayinu alxaq wax kastoo xaqa caddaynaya ayaa bayine la yidhahdaa sheikhuna macnaha noocaasa waa ka soo qaatay iyadoo kooban buu ku tilmaamay tafsiilka ziyaadada ciddii u baahan kitaabka ha raajicda aturuq alxukmiya libni alqayim raximah llah alqaacidatu alxaadiyatu cashra qaacidada koob iyo tobnaad alaslu baqaa'u maa kana cala maa kan asalku waxa weeye shaygu wuxuu ahaan jiro oo ku sugnaan jiray inuu ku sugan yahay baa asalku yahay waalyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintuna kuma zuusho kuma tagto shaki qaacidadani waa qaacida muhima aad iyo aadna u muhim ah laba qaybood bayna ka koobantah ama laba tacbiiroo kala duwan bicibaara asax buu sheikhu ka cabbiray mar wuxuu ka cabbiray alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan shaygu wuxuu ahaan jiray inuu ku baaqi yaho ku sugan yaha u asala ilaa wax cad oo ka guuriyo oo ka rara la helo masalan waxaad ogeyd inaad tahaaro qabto oo aad weyse qabtaad ogeyd waxaad ka shakiday weysadii ma kaa jabtay mise kaama jabin alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan tahaaradii aad ku sugnayd iyo weyse qabkii inaad ku sugan taha asalku yahay wax cad oo aad kaga guurto haddaanad haynin asalkaasaad weheshanaysaa istisxaabaysaa haddii laga cabiro alyaqiinu laa yazuulu bishakna waa la macno yaqiintu shaki kuma zuusho shaaficina wuxuu ka cabbiray maa habata biyaqiinin laa yartaficu ilaa biyaqiin wixii yaqiin ku sugnaaday yaqiin mooyaane wax kale kuma guuraan yacni shaki iyo moodmood ku guuri maayaan haddii asalku ahaa inaad weyse qabto shakigaad ka shakiday muctabar ma aha asalkaanad istisxaabaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam waa tii la weydiiyey nin salaadda isagoo ku jira ayuu shakinayaa wuxuu ka shakinayaa weysadii ma jabtay mise kaama jabin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan yaanu salaadda ka bixin ilaa uu cod maqlayo ama uu ur helayo maxaa loo jeedaa waa cibaara can alyaqiin yacni sanqadhii neefta ilaa uu maqlayo ama raa'ixadeedii uu helayo oo weliba muxtamalna daa inay ahayn cid kale markaa inay ka timi marka waxaa laga tilmaamayaa oo looga jeedaa xataa yatayaqana annahu axdata ilaa uu ka yaqiinsanaayo oo hubaal u garanaayo inuu xadas ku yimid oo ixdaasu la yimid inay weysadii ka jabtay ilaa uu yaqiinsanayo hubaal u garanayo yaanu salaadii ka bixin yacni yaqiintii waa inuu istisxaabaa cagsiga sidaasi laeg sidaa lidkeeda wuxuu ogaa inuu weyse jabnaa dabeedna wuxuu ka shakiyey war ma weysaysatay mise maad weysaysan al aslu waa inaanu weysaysan muxuu markii hore hubay weyse la'aan buu hubay dabeedna wuxuu ka shakiyey inuu weysaystayo inaanu weysaysan shakiga ha tuuro yaqiintii horena ha weheshado oo yaqiintii hore ha ku camal falo sida salaadaba ay ku soo aroortay falyaطraxi shaka walyabni calaa ma stayqana shakiga ha tuuro wuxuu yaqiinsaday oo hubaal u gartayna ha ku dhiso waatuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam dac maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka istidlaalka nusuusta hore kaga waadaxsan masalada marka wixii shaki ku saabsan yaqiintii hore ayaa la weheshanaya shakigana waa la tuuraya shay baad waxaad garan weyday war shaygani miyuu nijaasoobay daahir waa ahaaye mise ma nijaasoobin nijaasi ma ku gaadhay markii alaslu waa inuu ahaaradii yahay ilaa yaqiin ahaaradii ka guurisa aad hesho saas aawadeed yacni ashyaada dharka iyo alaabooyinka iyo ashyaada noocaasi inay daahir yihiin oo ay xalaal yihiin ayaa u asala walaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana suyuuti waxau odhanayaa kitaabkiisa ashbaaha iclam ana hadihi alqaacidata tadkhulu fii jamiici abwaabi alfiqh waxaad ogaataa qaacidadan alyaqiinu laa yazuulu bishak abwaabta fiqiga dhammaantood bay soo gelaysaa waalmasaa'il almukharajatu calayha tablugu halaaata arbaaci alfiqhi wa aktar masaa'isha lagu soo takhriijinaya asalkan lagu soo saarayaana waxay gaadhaysaa fiqiga marka loo qaybiyo afar rubuc saddex rubuc bay gaadhaysa saddex rubuc oo fiqiga ka mid a qaacidadan bay kusoo arooraysa ama in ka badan baabay gaadhaysa waxaad garanaysaa qaacidadani muhimmadda ay leedahaad garanaysa muhimmadda ay leedahay ayaad garanaysa dawaafkii isagoo xajka ku sugan oo tawaafaya ayuu tiradii tawaafka ka shakiyey war ma toddobaad dawaaftay mise lix ma shan baad dawaaftay ma afar tirada yar buu ku dhisayaa waa iyadaa mutayaqan oo la hubaa cadadka sarreeyo badanna waa ka laga shakisan yahoo waa la tuuraya sacyigii baa la mid a hadduu tirada isku qabto ta yar buu ku dhisayaa tirada badanna waa tuuraya zawjuu qabay dabeedna wuxuu ka shakiyey war ma furtay talow markaad hadlaysay yacni hadalka furitaanka isaayataasama ku dhawaaqda mise kumaad dhawaaqin alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana waa inay zawjiyadii ku baaqi tahay wax cad oo zawjanimadii ay kaa guurto haddaan lahayn taas weeye gabadhba waxay ka shakiday ciddadii ma ka baxday mise kamay bixin alaslu waa inaynay ka bixin shay walba asalku lahaa baa loo noqonay asalku lahaa ayaa loo noqonay marka wax cad oo khilaafkeeda caddeeya intaan la helin asalkaa horaa la istisxaabaya oo la weheshanaya lagu sugnaanaya ilmaha gabadhi nuujisay dhowr goor bay nuujisay dabeedna ilmihii waxaa laha dhow laga shakiyey war qadarkay nuujisay nisaabkii radaaca ma gaadhsiisan tahay oo khamsa radaacaadkii shantii naasnuug ma dhammaystirmeen mise waxbaa u dhinnaa asalkii horeada istisxaabaya oo waxaa laga soo qaadayaa ilaa la hubsado inay dhammaystirmeen dee inayna dhammaystirmeen radaacana meeshaa inay ka jirin gabadhaasi ay ajnabiyeen ka tahay inankaas tayar baa lagu camal camalfalaya tayar ee mutayaqanka baa lagu camalfalaya duuduub ahaan waxa uu shiikhu tilmaamay fa kullu shayin shakaknaa fii wujuudihi falaslu cadamu shay kasta oo joogitaankiisa aynu ka shakino waxa u asal ahaa inaanu jirin masalan hadda soom baynu ku jiraa gabadh baa maanta oo dhan soomanayd maqhribkii bay afurtay markay afuradeedii ay dhammaysatay dabadeed ayay si soo tahaaro qaadoo weysayso oo markaa tuko dhiig bay isku aragtay waxay garan weyday ma intaan qorraxdu dhicin buu kaa soo baxay dhiiggani mise markay dhacday dabadeed xaalka caynkaasa waxaa lagu camal falayaa mar haddaynay mutayaqan ahayn qabla alguruub inay soo baxday alaslu cadamu waynu soonkeedaasi u dhammaystirmay ay tahaaro qabtay laguna xambaaro markay qorraxdu dhacday dabadeed inuu ka soo baxday oo waxay yidhahdaan qaacido kale culammadu sheegaan oo ku saabsan yuqadaru alxaadisu fii aqrabi zamanin mumkin waxa soo deriyo waxaa lagu qadaraa oo laga soo qaadaa wakhtiga ugu dhow ee suuragalkaa ah in laga soo qaado shaygii waa xaadis oo waa la arkaa inuu soo dariyey laakiin waxa la isiima wuxuu soo dariyey qabla alguruub mise bacda alguruub labada iyamaa dhow mar haddii bacda alguruub suuragal tahay waa in kaa dambe lagu xambaaraa ka hore inuu soo baxay waktiga horena waa mashkuuku fiihi waa taa uu sheekhu ka cabiraya fakullu shayin shakakna fii wujuudihi falaslu cadamu waxaa soo gelaya fii wujuudihi qabla alguruub ila bacda alguruub inuu joogo shaki kuma sugna waxa laga shakisan yahay waa maxay qabla alguruub ma soo baxay mise ma soo bixin marka alaslu baqaau maa kana calaa gabadhani daahir bay ahayd duhrigiina waxay ogaatay bacda alguruub inay ka baxday ogaatee ka hor may ogaan waxaa loo istisxaabayaa asalkeedii daahirnimada ah waxaa la odhanayaa soonkaagii waa kuu dhammaystirmay mar haddii bacda alguruub ama bacda aliftaar aad isku aragtay dhiig aadse ka shakiday ma qabla alguruub buu ahaa mise waa ka dambeeyey alaslu waa inaanu ka horrayn oo asalkii duhriga loo istisxaabaya marka qaacidadaa umuuro badan baa saa usoo geliyay haddaba aan ku yara noqonnay culamada qaarkood masalada ku saabsan salaada rakacaadkeeda marka laga shakiyo bay ra'yi kale ka qabaan oo qaacidadan khilaafaan oo waxay yidhaahdaan salaada rakacaadkeeda hadduu qofku ka shakiyo labaa loo kala qaadaya labadaa loo kala qaadayaana waxay tahay shakigaas inuu yahay mid mutasaawi oo isla eg aan raajix iyo marjuux kale lahayn wuxuu isku hayaa ma saddex baa mise waa afar raajix iyo marjuuxna ma kale leh way u siman tahay xaalka caynkaas ah layskuma khilaafsana falyaطraxi shaka walyabni calaa mastayqana in lagu camal falayo oo shakigaasi waa mid la tuurayo waxaana laga soo qaadayaa inta yar saddex iyo afar haddii laysku qabtay saddexaa laga soo qaaday waa marka shakigaasi aanu raajix iyo marjuux kala lahayn oo labada geesood kuu siman yihiin oo danni raajixa iyo male aad u badinaysa aanu jirin suurada culamada qaarkood marka ay ka duween waxay tahay ruuxii waa shakiyo wuxuu isku qabtay ma saddex ragcadood baa tukatay mise afar ha yeeshee wuxuu u badinayaa oo danniga khaalibka uu ku hayaa inuu afar ragcadood tukaday taas iyada ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen falyatrax ishaka walyabni calaa mastayqana laguma xambaaraya xadiis kalea lagu xambaaraya ee waxaa la odhanayaa mar hadduu dannigiiyo malaha u badinaayo inuu afar ragcadood tukaday oo labada markaa shaki aynay sinnayn labada geesood geesta raajixuu qaadanayaa oo afartuu ka soo qaadayaayo laba sujuudu sahwiinbuu raacinaya kolley culamada shaaficiyadu sida hore iyagu maraan oo waxay mar layba hadduu shaki soo galo raajix iyo marjuux ha kala yeesho ama yaan u kala yeelan marlayba waxaa laga soo qaadaya un tirada yar laakiin bacdu ahli cilmi waxay qabaan in labadaa nooc loo kala qaadayo waxaanay deliishadeen axaadiista qaarkood iyo riwaayaadka qaarkood oo axaadiista salaada shakigeeda ku soo arooray sida walyataxara aladii yaraa anahu sawaabu xadiidka uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ha uu qasdiyo kuu u arkaa iyo inuu sawaab yahay oo sax yahay marka xadiidkaa muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu caddaynaya ka uu marka u qabo inuu saxan yahay hadday tahay tirada badan iyo hadday tahay tirada yarba in loo qasdaayo marka labada xadiis waxaa lagu kala xambaarayaa laba xaal oo kala duwan oo marna shakigiibaa siman oo labada geesood ma kala raajaxsana marna shakigiibaa raajix iyo marjuux buu kala leeyahoo malaha sibaa loo badinayaa sina loo badin maayo marka markay labadu siman yihiinna falyatrax ishaka walyabni calaa mastayqanaha lagu xambaaro marka midna raajix yahay midna marjuux yahayoo malihii gees loo badinayana falyatrax ishaka walyataxara aladii yaraa anahu sawaabu ha lagu xambaaro waliba masalada noocaasa ah, madaahibta qaarkoodna way qabaan ashaykhu lalbanina raximahu llah aada iyo aad masaladaas yani markaa ugu nuxnuxsaday waxaanu sheikhu sheegay risaale inuu ka qoray oo imaamu nawowi ugu jawaabayo khulaasadii risaalada iyo marka mawduuc ahaanna waxa uu ku soo arooriyey khulaaso ahaan kitaabkiisa lahaa tamaamu lminna fi tacliiqi calaa fiqhi sunna waxaanu sheegayaa riwaayaadka xadiidka kala duduwani qaarkood xataa danni inay ka cabirayaan oo ay sheegayaan kuu u malaynayo marka ta'wiilka walyataxara culamada qaar awileen waxaa ka hor imanaysaa riwaayaadka qaar inay tasriixinayaan buu ku leeyahay danni kuu u malaynaayo inay saxan oo sawaab tahay ha u qasdo marka ciddii masalada ishkaal kaga jiro ha u noqoto kitaabkaas tamaan mina fi tacliiq ala fiqh sunna marka calaa kulli xaal masaladaasi calaa kulli xaal waxay noqonaysaa suuradaasi raajixnimadeedu waa caddahay laakiin waxay noqonaysaa waa mustathnan min alqaacida waayo qawaaciddu waa aglabiya badankoodu marka istisnaa'aad bay qawaaciddu leeyihiin qawaacid fara badani marka waxay noqonaysaa masaladaas in laga reebo alqaacidatu ahaaniyatu cashara qaacidada labiyo tobnaad ayuu halkana kaga hadlayaa laabudda min altaraadi fi jamiici cuquudi lmucaawadaat waxaa lagama maarmaana isaga raalli ahaansho la isaga raalli noqdo cuquudda mucaawadaadkaa ah dhammaantood mucaawadaadka waxaa loo jeedaa waa cuquudda wax la ysku doorsanayo ama la ysku bedelanayo oo shay shay la dhaafsanayo yacni markaa laba shay la ysku doorinayo sida iibka sida kirada guri la kiraysanayo sida waxa weeye yacni markaa ijaarada cid shaqaale loo diranayo iyo ashyaada la midka mucaawadaad baa la yidhahdaa waayo shay baa shay lagu bedelanayaa saasaa mucaawadaad loo yidhi waa mucaawada wa cuquudi tabarucaat iyo cuquudda markaa tabarucaadka ah tabarucu waa waxa lagu samafalo waxaana looga jeedaa cuquudda tabarucaadka waa cuquud aan wax laba shay laysku bedelanayn ama laysku doorsanayn ee jaanib keliya ayaa markaa wax bixinaya saas aawadeed hibadii wax la hibaynaayey saamaxaaddii cid wax laga saamaxayey oo la leeyahay daynkan kugu lahaa waa kaa dhaafay waqafkii wax la waqfaayey oo waqaf laga dhigayey iyo ashyaada la midka ah wasiyadii wax la dardaarmayey waxay noqonaysaa cuquud tabaruc noocaasay noqonaysa marka cuquudda ama mucaawadaad ha noqoto caqdiyadu waa wixii la gunteeyey waayo iibka iyo kirada iyo markaa waqafka iyo yacni hibada iyo wasiyada kullu daalika waa caqdi waxbaa la guntayaa mar iib la guntaayo mar kiro la guntaayo mar waxbixin la guntaayo mar dardaara la guntaayo mar waqfi la guntaayo saasaa cuquud loo yidhi marka waxaa lagama maarmaana in raalli ahaansha la helo asalkana waxayna tusinaya ama qaacidada ah, kitaabka iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ijmaaca culamada khaasatan weliba mucaawadaad hadday tahay in waxa weeye labada darafba taraadiga in laga helaa waa lagama maarmaan adiladuna waa ku tusinaysa adilatu alkitaab iyo adilatu sunna iyo ijmaacu intuba xagga qur'aanka waxaa looga deliishanaya aayaddu ilaahay yidhi ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum oo tijaaradii waxaa lagu xidhay inay raalli ahaanshe ka soo fusho labada daraf isaga raalli yihiin marka idan biduuni taraadin wax kala iibsiya tijaara ma suuragal aha taraadina waa tafaacul waxa weeye waa mufaacalo labadii darafba ka dhacaysa oo kana raalli noqonayo kana raalli noqonayo marka labada daraf waa inay isaga raalli noqdaan cuquudda tabarucana waxaa loo deliishanayaa raalli ahaansho in la helo fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an mari'a waxa la shardiyey gabadhii markay bixinayso meherkeedii wax ka mida ay bixinayso ninkii siinayso waa inay nafteedu ku raalli tahay oo niyaddeedu ku san tahay ay waxaa shardiya fa in tibna lakum can shayin minhu nafsan xagga nafteedu waa inay raalli ku tahay oo diibu nafsina ay jirtaa markaasa waxaa la qaadanaya la cunaya marka xagga axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam waa soo aroortay oo nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam laa yaxillu maalu imri'in muslimin ila bitibi nafsin minhu ma xalaal ahaa qof muslima ah, xoolihiisu xalaal ma aha naftiisu inay ku raalli tahay oo niyaddiisu ku san tahay mooyaane si kale kuma xalaal ahaa xadiiska abu daawuud baa soo wariyey waana saxiix wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yaftariqanna asnaani ilaa can taraadin lama wax kale iibsanaya yaynay kala tegin inay isaga raalli noqdeen mooyaane oo taraadi xaggooda inuu ka xasilay mooye si kale yaynay ku kala tegin rawahu abu daawuud wa saxaxahu alalbani xadiis kale wuxuu sheegayaa inama albaycu can taraadin rawaahu ibnu maaja culammaduna waxay yidhahan waa xasan marka bayci waxaa u shardiya taraadi baa u shardiya cuquudda kalena waa saas si la eg waa in marka waxa weeye taraadi jiraa taraadi waa inuu jiraa hadday nikaax tahay iyo hadday kayrkeed tahayba shaygii haddii taraadi la waayo ma ansaxayo haddaba culammadu arrinkay sheegaan oo ku saabsan siiqada qabuulka iyo iijaabka ah waxay yidhaahdeen madinnay u tahay taraadigii loo filaan bay u tahay oo taraadigii waa wax qalbiga ka dhacaya marka waa arrin khafi ah waa wax qarsoon qaacidaduna waxay tahay ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha xikmaddu hadday qarsoonaato oo noqoto shay khafiye ah aw intasharat ama ay intishaarto bimacnaa ay iskhilkhilaafto oo ay mundabido noqon weydo nisabkiiyo idaafaadka isku khilkhilaafta xukunka waxaa lagu xidhaa waxa loo filaanka u ah masalan taraadigi waa khafiya waa qarsoon yahay maadaama taraadiga qarsoon yahay waxaa la odhanayaa axkaamtii adduunyada daahir bay ku dhisnayd maadaama axkaamta adduunyadu daahir ku dhisan tahay taraadigina uu khafi yahay wax taraadigii loo filaan u ah waa maxay waa odhaahda intaasaan kaa siiyey iyo intaasaan kaa siistay ishkaal ma laha haddii odhaahdaasi soo baxdo oo qabuulkiiyo iijaabka lala yimaado innagu wax qarsoon inama khuseeyaan xukunkii adduunya daahir buu ku dhisnaaye in waxa weeye marka la odhanaayo taraadigi waa sugan yahay baycina waa asaxaya saas yadaa in la yidhaahdaa waa waadix oo haddaba culamada qaarkood sidaynu horeba usoo sheegnay way yaro cidhiidhiyeen waxay yidhaahdeen waxaan qabuul iyo iijaab ahayn bayci kuma asaxayo haddii qabuulkiiyo iijaabku aanu jirin mucaadaadba ha jiro ha la isweydaarsadee oo qarinatul xaalna ha ku tusinayso inay isaga raalli yihiine laakiin ma asaxayo culamada qaarkood waxay ka reebeen mucaataadka masalada la yidhaahdo fi alashyaai alxaqiira waxay yidhahdeen yustasnaa minha almucaataatu fi lumuuri alxaqiira isweydaarsadka labada shay la isweydaarsado la isdhaafsado umuuraha yaryar waa lagu dhaafayaa bay yidhahdeen xaraj baa ku jirta haddii la yidhaahdo ilaaba ilaa waa in siiqa markaysa markaa lagu dhawaaqa ashyaa markaa naftu aada isugu taxallujinaysana maaha laakiin ashyaada waaweyn marka la kala iibsanayo laabudda inay siiqadu jirto si aan u iman laakiin cala kulli xaal sida saxiixa waxay tahay in waxa weeye ashyaada yaryar iyo ashyaada waaweyn mid walba yacni mucaataadkaas qariinadu ay kutusinayso raalli ahaanshihii inuu jiro inuu baycu ku asaxayo ayaa saxiixa culamada sidaa ku tagtay culamada sidaa ku tagtay ayaa qowlkoodu qowlka saxiixa uu yahay marka raalli ahaanshihii ficilka iyo odhahda mid walba waa ku sugnaanayaa waana lagu ogaanaya sida odhahda loogu ogaanaya ficilkana loogu ogaanaya xukunkiina marka ugu dareeri xukunkiina ugu dareeri haddaba waxyaalaha tabaruca ku saabsan labada darafba inay isaga raalli yihiin ma shardiba mise darafka tabarucaya keliya inuu ku raalli yahay baa ku filan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan labada darafba inay ku raalli yihiin lama shardiyo oo masalan dayn buu markaa ruux kugu leeyahay dabeedna wuxuu ihi daynkii waa ka cafiyey inaad tidhahdo cafigii waa aqbalay shardi maaha ee eh, hadduu isagu ku raalli noqday waa ku filan tahay daynkiina waxa weeye sidaa qofka waa uga dhacaya daynkiina sidaa waa uga dhacay oo sharti ma aha taraadigu geesta kalena inuu ka xasilo bacdu alculamaana waa cidhiidhiyeenoo waxay yidhaahdeen waa in qabuul la helaa qabuulkaasi ama ha ahaado mid ficliya ama ha ahaado mid odhaaha haddaan qabuul jirin caqdu tabarrucba ha ahaadee yacni waxa weeye ma asaxaya bay yidhahdeen aayaddana waxaa laynagu sheegay uu shiiku deliishaday oo cuquudu tabarruca u deliishaday taraadi in looga baahan yahay darafka tabarrucaya keliya baa lagu sheegay tibu nafsi inuu markaa ka dhacay ka kale waa la amray lama odhan markuu iyadu ku raali noqoto adna aad ku raali noqoto dabadeed cun ee maxaa la yidhi fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hani hanii'an mari'a bes waaba dhammaatayba haday ku raali noqoto oo iyadu tirahdo waxa way waa ka cafiyey markaa suurada cuquudu tabaruca ku saabsan taraadiga labada taraf lama shartiyay culamada qaarkood yidhahdeen tarafka tabarucaya ridihiisaa la shartiya hadduu yidhaahdo hebel waxaan u dardaarmay caawa haddaan dhinto sulusa maali xoolahayga marka saddex meelood loo qayba meel ahaan darafka kale inuu taraadigu ka dhaca waxba sharti maaha hadduu yidhaahdo waxaan waa waqfay waxaanan u waqfay yacni markaa fuqaradan u waqfay ama waxaan u waqfay yacni markaa waxa weeye banu fulaan markaysagaa fuqaradoodan u waqfay dee inuu taraadi xaggooda ka dhacaa waxba sharti maaha marka almuhim baabkan ama qaacidadan cuquudda sideedaba in taraadiga loo eegaayo ayuu markaa sheikhu halkan kaga hadlay waana bayaamiyey adilada markaa mawduucana wax ka midana waa sheegay wax kalena waa ku kordhinay tusaalayaalna waa u yeelay qaacidada taraadiga waxaa laga reebayaa bay culammadu yidhaahdeen masalo masaladaasina waxay tahay ruuxii la dirqiyey oo lagu dirqiyey caqdi ama fasakhaad baa lagu dirqiyey ikraahaasina wuxuu ku dhacay xaq oo ikraahu wuxuu u qaybsamaa ikraahun bibaatil iyo ikraahun bixaq ikraaha ruuxa baatil lagu ikraaho muctabar ma aha oo ma noqonaayo waxaasi sharcan inuu sameeyo kale kama dhigmaayo waxa uu keensanayo ficilkaasina ma noqonaayo mid sugan ee wuxuu noqonayaa mar hadduu markaa ikraah yahay sidii waxaan la samayn oo kale mid ka dhigan ayuu noqonayaa hadduu yahay ikraahun bibaatil ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan laakiin ikraahu hadduu yahay ikraahun bixaq oo ruuxii xaq baa lagu ikraahayaa wax gar lagu leeyahay baana loogu lagu khasbayaa ikraaha noocaasi waa asaxayaa waxaa lagu dirqiyeyna raalli bayaanu ku ahaane xukum ahaan saasuu usugnaanaya xukum ahaan saasuu sugnaanaya waxaanay culammadu u sheegeen daabit daabidkaasi wuxuu yahay wax ku waajibay baa qaadigii ku qasbay isagiina waa diidan yahay waa asaxayaa raallina isagaan ku ahayn yacni waxaas waa fulayaan sheikhu wuxuu yidhi wayustasnaa min hada alasli alcaami man ukriha calaa caqdin aw fasqin bixaqin wa daabitu dalika ana man imtanaca min waajibin calayhi wa ukriha fa ina ikraahahu bixaq tusaalaheedu waxay tahay ruux baa waxaa lagu leeyahay masruufkii reerkiisa oo wax ku filan ma siiyo qaadigii bay isula tageen gartoodii bay jeedsadeen yaduna waa sheegatay garteedii isna waxa weye waa isdaafacay qaadigii markii dambe xukum ahaan waxa u soo baxday gabadhan in xaq ka maqan yahayoo wax ku filan aanu siinin wuxuu ku xukumayaa ku ilsaaminayaa inuu intaas siiyo raalli isagaan ku ahayn waxay noqonaysaa laazim bay ku noqonaysaa waana fulaysaa tiibu nafsi inay ku dhacdaana shardi maaha waayo waa xaq ku waajiba sidii lagaga gooyaba ama ikrah ha noqoto ama kayrkeed ha noqote waa in lagaga jaraa marka daabitka loo eegaya waxay tahay waa ruuxii waajib baa saaran waajibkaana waa diidey waana lagu dirqiyey isagaan raalli ku ahayn oo diidan ayuu waxaasi fulaya haddaba baabkan taraadiga marka laga hadlayo waxaa dhici karta in la yidhaahdo labadii ruux ee mucaamaladu ka dhexaysay ee wax kala iibsanayey haddaad tidhaahdeen qaacidada baycuba waxa weye waa taraadiga waxyaala aanu sharcigu bannaynayn bal ka warran haddaanu isaga nahay saasuu masalan ku yidhi laba ruux baa marka isaga bayc riba ku jirtay wax kala iibsadeen ama bayc ashyaa xaaraani ku jirtay markaa kala iibsadeen oo xaaraan baa ku sugan waa baycu lqarar ama tanaajush baa ku sugan ama buyuucii markaa manhiga ahaa anwaacdoodii mid ka mid a ah ku sugan laakiin wuxuu idhi raalli baanu isaga nahay can taraadin minkum soo ma ahayn iyo inama albaycu can taraadin taraadigii waa jiraa raalli baanu isaga nahay waa isu cafini waxaa la odhanayaa tan noocaasi muctabar maaha waayo taraadigu markuu muctabar yahay waxa weeyaan waa bacda rida allahi wa ridaa rasuulihi ilah iyo rasuulkiisu raallihaanshahooda dabadood baa la eegayaa yacni dadku ma isaga raalli yihiin waxan laakiin wax ilaah iyo rasuulkiisa aynan raalli ka ahayn hadday yidhahdaan dadku raalli baanu isaga nahay xaalka noocaasa muctabar noqon mayso masalada caynkaasana sheikhu hore uu usoo sheegay oo sharaxa qaacidada shanaad uu sharxaayo ayuu kusoo sheegay qaacidada shanaad sharaxa uu sharxayo ayuu kusoo sheegay waxaan filayaa safxadda saddex iyo afartan inay ku dhacayso marka calaa kulli xaal shay manhiyo sharcigu diiday inay dadku yidhahdaan raalli baan isaga nahay waxay u taraysaa ma jirto intaas baynu ku joojinaynaa wallahu aclam